بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين weli kitaabkii jawaahirka ayaanu ku jirnaa kitaabu asalaati salaadii ayuu kitaab u yahay qaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi xaddaanii abuu sufyaan abuu sufyaan baa ii warramay fii xadiidi hiraqla xadiidkii hiraqle ayuu markaa iiga sheekeeyey waa qiso aad i aad u dheer oo niman tujaar ahoo shaam joogay intuu hiraqle u yeedhay nebiga dhowr su'aal uu ka weydiiyey khaasatan abuu sufyaan oo xagga nasab ahaan nebiga u dhowaa fa qaala wuxuu yidhi abuu sufyaan ya'murunaa wuxuu nafarayaa yacnii anna nebigu ula jeedaaye bisalaati salaad buu nafaraa iyo wasidqi run iyo walcafaafi dhowrsanaan inaan shirki iyo xumaan iyo kulli ka dhowrsano ayuu markaa nafaraa baabu wujuubi asalaati salaadda inay waajib tahay baabkeedii waaye in la tukado macnaha baabu wujuubi asalaati salaad waajibshahaashadeedii baabkeedii waaye fi hiyaabi dharka lagu tukado in dadka ama qofku markuu tukanaya uu labis qabo asagoo qaawanna uusan markaa tukanin iyo wa illaah ilaahay qowlkiisa tacaalaa sarreeye uu yidhi khuduu ziinatakum quruxdiinna u qaata cinda kulli masjidin masjid kasta agtiisa waa cinda kulli salaad salaad kasta markaa tukanaysaan ziinadiina dharkiina midka u qurux badan qaata buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala can salamata bini laqwac ana alnabiya sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi qaala macnaha can salamata bini laqwac ana alnabiya sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu yidhi bazura yazuruhu dheh wuu guluusaysanayaa macnaha wuu xiranayaa waaye yasurhu walow bishawkati qodaxba ha ahaatee macnaha dharka inta badan lagu tukanaya dhar furan buu ahaa waa inuu qofku ee ka dhigtaa mid xiran waa inuu qofku guluusaystaa oo guluuska uu xiraa oo guluus uu samaystaa wax kale hadduu waayo walow bishawka qodaxba ha ahaatee qodax xataa ha ku ahaato waman sallaa qofkii tukada waman sallaa qofkii tukada fi thawbi maro alladii kaasoo yujaamicu fiihi iyo waman sallaa wuxuu baab u yahay wa baabu man sallaa qofkii tukada baabkiisii waaye fii thawbi maradi alladii maradaasoo yujaamicu fiihi uu ku jimaacay naagtiisii maro uu ku jimaacay qofkii ku tukadana inaysan dhib lahayn maa lam yara adan hadduusan adi ku arkin shahawaad iyo biyo iyo wax qurun ah ama wasaq ah hadduusan ku arkin hadduu markaa ku tukado wa amara annebiy nebigu wuxuu amray sala allahu calayhi wasalam allaa yatuufa inuusan tawaafin qofka bilbeyti xaramka inuusan tawaafin curyaanun asagoo qaawan waayo tawaafka laftigiisa salaaduu ka mid yahay salaad oo kale waayo wax kasta oo salaad loo shardiyaa loo shardinayaa waad aragtay xataa dumarka macduurkaee dhiigga caadada qabaa inay xaramka tawaafaan waa ka mamnuuc keliya waxaa salaadda la oggolayn tawaafkana loo oggol yahay waa hadalka qofku hadduu salaadda ku dhex hadlo way buraysaa salaaddiisa amaa haddii tawaafka uu ku dhex hadlo markaa ka buri mayso saa darteed baa layidhaahdaa hadalka yareeya salaad oo kale waayo marka la dawaafaye curyaana qaala alxasan xasan wuxuu yidhi kaana alqowmu qoonku waxay ahaan jireen yasjuduuna kuwa ku sujuuda cala alcimaamati cimaamadaha korkooda waalqalb waxay kaloo ku sujuudi jireen waalqalm nasuwati koofiyadaha wa yadaah labadiisa gacmood fii kumnihi kummigiisii kumaynka ayuu ku sujuudi jiray waa mar allaala markay cadceed iyo qorax adag ay jirta wa can cabdullaahi bni maalik ibnu buxaynata ana anabiya sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa idaa sallaa marka uu tukanayo nebiga farraja mid kala fura oo kala bixiya bayna yadayhi labadiisa gacmood gacmihiisa baynkooda waa kala fogayn jiray xataa yabaduwa ilaa ay muuqato oo la arko bayaadu ibtayhi kilkilooyinkiisa caddaantooda ilaa kilkilihiisa caddaantooda la arko wa can abi saciid anna rasuula allahi sal allahu calayhi wasalam ra'aa wuxuu arkay mukhaamatan xaaqa ayuu ku arkay fii jidaari lmasjidi masaajidka derbigiisa masjidka jidaarkiisa ayuu nebigu xaaqa ku arkay fatanaawala wuxuu gaaray uu soo qaatay xasaatan qururax dhagax yar oo qurux ah ayuu soo qaatay fa xakkaha waa uu ku xoqay dumma kadibna qaala wuxuu yidhi idaa tanakhama markuu xaakoonaya axadakum midkiin falaa yatanakhamanna yuusan u xaakoonin xaaqada yuusan u tufin qibala wajhihi wejigiisa dhankeeda macnaa dhankiisa hore yuusan u tufin walaa can yamiinihi midigtiisana yuusan u tufin ee wal yabsuq ha u candhuuf tufo can yasaarihi bidixdiisa dhinaciisa bidixdaa cantuufta ha u tufo aw taxta qadamihi alyusraa ama gomadiisa hoosteeda ee bidixeed gomadda bidixda ah hoosteeda ha u tufo buu dhahay rasuulka sala allahu calayh wasalam horay yuusan u tufin dhinaca midigtana yuusan u tufin ee lugta hoosteeda waa markuu masaajidku bacaad yahay amaa haddoo kale rasuulku wuxuu kaloo cabbiray intuu soo qaatay cimaamadiisa ayuu ku tufay waa isku rugrugoo waa isku celceliyey aw yafcal haakada ama saa ha sameeya buu yidhi haddaad meel kale oo aad ku tufto aad weysa intaad masaajidka ku tufi lahayd korkaaga ku tuf baa lagu leeyahay adi isku tuf candhuufta sidaa inuu markaa yeelo can anas ibni maalikin qaala wuxuu yidhi qaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam albusaaqu candhuuf candhuuftaasoo filmasjidi masaajidka dhex taalla candhuuf masaajidka lagu tufo khatiicatu waa gem waa gaf waaye waa dembi buu yidhi nebiga wa kafaaratuhaa dafnuha kafaara gudkeedii waxa qofka looga cafinayee looga dhaafayana waa inuu markaa duugo waa hadduu masaajidku bacaad markaa yahay sidii hore uu hoos markaa ku qariyo uu ku duugo ama haddoo kale inuu ka nadiifiyo uu ka dhaqaqi uu ka hagaajiyo saasay markaa noqonaysaa aasitaankeeda can kacab ibni maaliki qaala wuxuu yidhi kaana nebiy nebigu wuxuu ahaan jiray sala allahu calayhi wasalam idaa qadima marka uu ka soo galo min safarin safar bada'a bilmasjidi masaajidka ayuu ka bilaabi jiray fasallaa fiihi waana ku tukan jiray nebigu markuu safar ka yimaado kow masaajidkuu gelayaa masaajidkii wuu ku tukanayaa meeshii buu dadka ku qaabilayaa ka ayuu gurigiisa aadayaa sal allahu calayhi wasalam baabu ifmi lmaari maraha dembiga uu leeyahay ayuu baab u yahay bayna yadayi almusalli qof tukanaya hortiisa ninka maraaya dembiga korkiisa ahaanaya can abi juhayna qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama low yaclamu almaaru maraha hadduu ogaan lahaa bayna yaday lmusalli qof tukanaya hortiisa qofka maraya maadaa calayhi waxa korkiisa ahaanaya oo dembi ah hadduu ogaan lahaa lakaana wuxuu ahaan lahaa an yaqifa inuu taagnaada arbaciina afartan khayran lahu mid uga khayr badan min an yamura intuu mari lahaa bayna yadayhi hortiisa intuu hortiisa mari lahaa inuu afartan taagnaado hortiisa ayaa u dhaanto u khayr badan waxa dembi ah ee korkiisa gaaraya hadduu ogaan lahaa qaala wuxuu yidhi abunadr abunadr ninka la yidhaahda maa adrii ma ogi aqaala inuu yidhi arbaciina yowman ma afartan maalmood baa aw shahran ma afartan bilood baa aw sanatan mase waa afartan sano taamaa kale ogi buu yidhi oo xadiidka ka wariyey saxaabiga in afartan maalmood tahay in afartan bilood ay tahay iyo inay afartan sano markaa tahay arbaciina ayaa khayra lahu uga khayr badan afartan sano waayabaa la yidhaahdaa baabuulxadiidi sheekab lagu sheekaysto ama xadiid lagu xadiifeeyo ayuu baab u yahay baabuulxadadi dheh xadafkii baabkii sii fi filmasjidi masaajidka qofka uu ku xadado waxyaabaha waysqaadka jabiya sida hawada iyo aaryada gadaal ka timaada oo masaajidka dhexdiisa ahaatay can abi hurayra anna rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi almalaa'ikatu malaa'igtu tusallii way u ducaynaysaa calaa axadikum midkiin maadaama inta uu ku sugan yahay inta uu daa'im ku yahay ee uu ku sugan yahay ee uu ku dhex joogo maadaama inta uu daa'im ku yahay macnaha axadkiin malaa'igta u ducaynaysa maadaama fii musallaahu intuu makaanu tukidkiisa joogo alladii sallaa fiihi uu ku tukaday meeshii uu ku tukaday ilaa uu fadhiyo malaa'igta u ducaynaysa maa lam yuxdif intuusan xadain intaysan weysadu ka jebin taquul waxay odhanaysaa malaa'igta allaahuma qfir lahu ilaahu u dembi dhaaf allaahuma arxamhu ilaahu u naxariiso ilaahayow u dembi dhaaf ilaahayow u naxariiso saasay leedahay baabu man qacada qofkii iska fadhiista baabkeedii waaye xaysu yantahi meeshuu ka soo gaara bihi asaga almajlisu golaha meel la fadhiya ayaa timid meeshii aad ka soo gaartay inaad iska fadhiisato ama qofkii iska fadhiistaa ayuu baab u yahay can abi waaqib allayfiyi qaala wuxuu yidhi baynamaa waqti rasuulu rasuulkii alla filmasjidi masaajidka uu ku sugan yahay fa aqbala waxaa soo galay oo soo qaabilay alaaatu nafarin saddex nin saddex nin baa masjidka soo gashay oo nebigoo kitaab akhrinaya u soo qaabilay fa aqbala ihnaani laba way soo qaabileen ilaa rasuuliillaahi rasuulka xaggiisay soo aadeen wadahaba waaxidun midna waa iska tegay fa ammaa axaduhumaa saddexdooda mid ka mid ah fara'aa wuxuu arkay furja meel furja ah meel furan ayuu markaa ka arkay xalaqadii iyo meeshii kitaabka iyo wacdigu ka socday ayuu ka arkay furja waa meel furan fa jalasa markaasuu iska fadhiistay wa ama al'aakharu midkii labaadna fa jalasa wuu fadhiistay qalfahu gadaashiisa xalaqadii gadaasheeda ayuu iska fadhiistay ama nebiga gadaashii wa ama al'aakharu kii saddexaad sow maaha fa adbara wuu dib jeediyey daahiban wuuna baxay asagoo baxayoo daahib ah ayuu dib jeediyey falammaa faraqa markuu dhammeeyey rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam xadiidkii qaala wuxuu yidhi alaa ukhbirukum ma idiin sheegaa ma idinkaga qabraa can alalaafati saddexdaa xaggooda saddexdaa ninee meel furjo ka arkay xalaqadee soo dhex galay iyo ku gadaal fadhiistay iyo kii iska baxay ma idinkaga warramaa jawaabtu waa haa amaa axaduhum midkood fa fa'awa faawaa ila allaahi ilaahay xaggiisa u soo dumay wacdigii iyo diinkii iyo meeshuu khayrka ka jiray ayuu u soo dummay faawaahu allaahu ilaahay aa soo dumay asagana ilaahay ayaa soo dhoweeyey subxaana wa tacaala waa kii koowaad wuu soo dummay ilaahay ayaa soo dhoweeyey faawaahu allah wa ama alaakharu kii labaadna fastaxyaa waa xishooday oo wuu sariigtay faistaxya allaahu minhu ilaahayaa xaggiisa ka xishooday wa ama alaakharu kii saddexaadna fa acrada wuu jeestay fa acrada allaahu canhu ilaahay baa xaggiisa ka jeestay subxaana wa tacaala kii saddexaad ee baxay ee dib jeediyeyna ilaahay diinkiisii iyo xaqii buu ka sii jeestay ilaahayna wuu ka jeestay subxaana wa tacaala waa la ciqaabayo ilaahay baa naxariistiisa kala jeestay subxaanah wa tacaala ilaahayaa naxariistiisa kala jeestay subxaanah wa tacaala baabu tacaawuni almu'miniin tacaawunka iskaalmaynta iyo isgacansiinta dadka mu'miniinta ay istacaawunaan ayuu baab u yahay can abi muusa abi muusa alashcariyi radia allaahu canhu can alnabiy nebiga xaggiisa waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi nebiga ina almu'mina qofka mu'minka ah ina almu'mina lilmu'mini mu'minka mu'minka kale kalbunyaan sidii bunyaan iyo dhis oo kale ayuu u yahay mu'minka mu'minka kale waa sidii kalbunyaan yashuddu kaasoo adkaynaya bacduhu qaarkii bacdan qaarka kale mu'miniintu way isxoojinayaan oo qaarkood ayaa qaarka kale xoojinaya hadal keliya wuu ku kaaftoomi waayey rasuulka washabbaka wuxuu isdhexgeliyey asaabicahu farihiisa farihiisa ayuu nebigu isku shabkay oo markaa isdhexgeliyey habkaasoo kale ayuu markaa ula jeedaa saasoo kalaa mu'minka mu'minka kale u caawiyaa una xoojiyaa baabu wuxuu baab u yahay yaruddu yaruddu lmusalli qofka tukanaya wuu celinayaa man mara bayna yadayhi qofka hortiisa soo marahaya inuu gacanta u taago iskana celiyo baab ayuu u yahay can abi saciid qaala samictu annabiy nebigii ayaan maqlay buu yidhi sala allahu calayhi wasalama yaquul asagoo dhahaya idaa sallaa hadduu tukanaya axadukum axadkiin ilaa shayin shay xaggii uu u tukanaya shaygaasoo yas shaygaasoo yastaturuhu uu isaga asturahayo shaygaasoo yas shaygaasoo shaygaasoo yasturuhu min annaasi uu dadka isaga asturahayo oo sitro ahaan waayo macnaha yasturuhu min annaasi oo fa araada uu doono axadun axad an yajataaza inuu gudbo bayna yaday hortiisa falyadfachu falyadfacahu ha iska difaaco ha iska celiya macnaha fain abaa hadduu diidana falyuqaatilhu ha la dagaalamo fa innamaa huwa shaytaanun shaytaan waaye kaasi waa shaydaan ee ha la dagaalamo baabu fadli asalaati liwaqtiha salaada oo wakhtigeeda lagu tukado fadliga ay leedahay ayuu baab u yahay salaad oo wakhtigeeda markaa lagu tukado fadliga ay leedahay ayuu baab markaa u yahay can cabdullaahi bni mascuudin radi allaahu canhu wa cabdullaahi bni mascuudi qaala wuxuu yidhi sa'altu nnabiya nebigii ayaan su'aalay sala allahu calayhi wasalam oo waxaan weydiiyey oo aan idhi lcamali axabu ila allaahi camalkee loogu jecel yahay ilaahay agtiisa qaala alsalaatu calaa waqtiha salaad oo wakhtigeeda lagu tukadaa loogu jecel yahay qaala humma ay kadibna maxaa ku xiga qaala humma waxaa ku xiga kadibna biru lwaalidayni hooyo iyo aabba baarinimo falkooda ixsaan falkooda qaala wuxuu yidhi humma ayu kadibna qaala aljihaadu fii sabiili illaahi jihaad oo ilaahay jidkiisa lagu jihaado oo lagu dagaalamaa ku xiga waan aamusay haddaan siyaado dalban lahaa buu yidhi ibni mascuud la saadani nebigana waa ii siyaadin lahaa oo waa ii kordhin lahaa baabu alsalawaatu alkhamsu kafaara salaadaha shanta ah waa kafaaro waxay ka asturaan qofka dembiyaalka iyo qaladaadka uu galo can abi hurayrata radia allaahu canhu annahu abuu hurayra samica rasuula allahi rasuulkii alluu maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquul asagoo odhanaya ara'aytum bal ii warrama low haddii anna naharan webi anna naharan webi oo bibaabi axadikum axadkiin albaabkiisa marahaya yaqtasilu uu ku qubaysanaya fiihi webiga dhexdiisa kulla yowmin maalin walba khamsan shan jeer maa taquul maxaa dhihi lahayd maxaad ka dhihi lahayd macnaha wax wasaq ah korkiisa ma ku haraysaa maa taquul ay maa tadunnu ayuha saami war midkan maqlaayoo dhagaysanayow maxaad dannin lahayd ood malayn lahayd daalika arrinta yubqaa ma haraysaa maa taquul daalika yubqaa min daranihi wasaqdiisa wax ay harayso oo ay ku reebi lahayd ma jirtaa qaaluu waxay dhaheen laa laa yubqii baaqi noqon maayo ku hari maaya min daranihi wasaqdiisa shay-an waxba qaala wuxuu yidhi nebiga fadalika kaa midlu salawaati alkhamsi salaadaha shanta ah oo kala waaye yamxu allaahu ilaahay wuu ku tirtiraa bihaa ayada alkhataayaa gafafka dembiyaalka qofka uu galuu ilaahay kaga saamaxaa baabu ithmi baab wuxuu u yahay dembiga man faatathu alcasru qofkuu casirku ka tago salaada casirka qofka ay ka tagta dembiga uu leeyahay baabkiisii waaye can ibni cumara anna rasuula allahi rasuulkii ilaahay baa qaala wuxuu yidhi alladii midka tafuutuhu ay ka tegaysa salaatu alcasri salaada casir midka ay salaada casirkaa ka tagto man tafuutuhu salaatu alcasri fakaannamaa waaba asagoo wutira la gooyey oo la tirtiray ahluhu iyo wamaalah ahlahu wamaalahu qof laalkiisii ehelkiisii la witriyey la tirtiray oo la jirid gooyey ayuu markaa la mid yahay idan salaada casirkaa ka tegitaankeeda waciid adag ayay markaa leedahay in lagu dadaalaana markaa loo baahan yahay can abi can abi mulayxin qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaannu ahayn maca buraydata burayda micigiisa fii ghaswatin duulaanna waan ku jirnay fii yowmin maalin oo dii qayni daruur u saaxiib ah maalin qorax aysan ahayn oo cirku mugdi yahay daruur ma saaran yahay faqaala wuxuu noo yidhi bakiruu dadejiya war dhaqso tukada bisalaati alcasri salaada casr dedejiya salaada casir horay u tukada oo dhaqsada ayuu ula jeedaa baadiru la degdega bisalaati alcasr fa ina alnabiya nebiga sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man taraka salaata alcasri qofkii salaada casirka ay ka tagto faqad xabita camaluhu camalkiisii wuu buray camalkiisii ayaa buray baabu fadli salaati alcasri salaada casirkaa fadliga ay leedahay ayuu baab u yahay haddana can jariir albajali waa jariir bni cabdilaahi albajali radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn cinda alnebi nebiga agtiisa sala allahu calayhi wasalam fa nadara wuxuu eegay rasuulka uu fiiriyey ila alqamari dayaxi oo leylatan habeen ay tahay leyla habeen ayuu dayaxii eegay weliba habeenkaa la tilmaamayo waxaa loola jeedaa habeen oo leylatulbadri markaa ah waa markuu dayaxu kaamil yahay aadna uu u cad yahay faqaal rasuulku wuxuu yidhi innakum adinku satarawna rabbakum rabbigiin ayaad arki doontaan casa qaalib ahaa oo wajalla weynaaye wardadow ilaahiina ayaad arkaysaan kamaa tarawna haada alqamara saa dayaxaan u arkaysaan oo kale sida aad dayaxaan u arkaysaan oo kale laa tudaamuuna mana isku ciriirinaysaan aragtidiisa laa tudaamuuna macnaha aragtidiisa wax oo dhibaato ah iyo wax mashaakileed kala kulmaysaan ma laha maanta dayaxa asagoo keligiis ahoo meesha yaala qof walba meesha uu fadhiyo ku arkaya madaxaadaa dheer iga leexiyi adaa iga qarinaaya iyo ma u jeedi iyo ma jirto kaa dheerow fadhiiso iyo madaxaagaa iiga aada ma jiro qof kasta hadduu kor u qaada madaxiisa dayaxa si toos ayuu markaa u arkayaa isku ciriirin maysaan fain istatactum haddaad kari kartaan anlaa tuqlabuu inaynan idinka adkaanin calaa salaatin salaad oo qabla tuluuci ashamsi qorraxda soo dhalashadeeda ka hor ah iyo wa qabla quruubiha intaysan dhicin ka hor fafcaluu sameeya haddaad awood u leedihiin ood kari kartaan inaad tukataan salaad intaysan qorraxdu soo bixin ah iyo intaysan dhicin ka hor ah sameeya ayuu yidhi dumma kadibna qara'a wuxuu akhriyey wasabbix bixamdi rabbika tasbiixsama hadda ilaahay adoo ku dheehan qabla tuluuci shams qoraxda soo bixitaankeeda ka hor waa salaada subaxe iyo wa qabla alquruubi intaysan dhicin waa salaada casirke baabu alaadaani aadaan baabkiisii waaye in la aadaami karo bacda dahaabi alwaqti waqtigu markuu taga kadib can cabdullaahi bni abiy can cabdullaahi bni abi qadaad qaala wuxuu yidhi sirna waan soconay maca annebiy nebiga micigiisaan la soconay sala allahu calayhi wasalama leylatan habeen faqaala bacdu alqowm qoomkii qayb ka mid ah baa waxay soo jeediyeen oo ay yidhaahdeen low carrasta maa degtid oo na dejisid bina annaga yaa rasuulallah rasuulkii ilaahay caraska waxaa loola jeedaa in la dego waxaa loola jeedaa caraska waa degitaan habeenka aakhirkiisa ah si aan wax yar u gama'noon istariixno saasay markaa ula jeedaan faqaala rasuulku wuxuu yidhi akhaafu waxaan ka cabsanayaa an tanaamu inaad ka seexataan ood ka horudaan can isalaati salaada salaadda subxeed armay idinka tagtaa qaala bilaalu bilaal baa yidhi ana aniga uuqidukum idin toosinaayee faldajacuu jiifta iska seexda ana idin toosinaya faldajacuu way jiifteen wa asnada wuxuu saaray ee uu cuskiyey bilaalu bilaalna dahrahu dhabarkiisa ilaa raaxilatihi gaadiidkiisa suu u dadaalaayey uu subaxii u sugaayey uu rabay inuu dadka toosiyo wax yar buu isdhahay dhabarkaaga saa ugu tiirsoo waxay isku kala bixi baratigii faghalabathu caynaahu asagana indhihiisii baa ka adkaaday bilaal fanaama wuu hurday asagiibayba la tagtayba faistayqada nabiy nebigaa kacay sala allahu calayhi wasalam waqad talaca ayadoo ay soo dhalatay xaajibu shamsi qoraxda geeskeeda fa qaala wuxuu yidhi yaa bilaalu bilaalow aynamaa qulta aawa wixii aa lahayd hadalkii aad tidhi anaa idin toosinaya aawo qaala wuxuu yidhi maa ulqiya layguma ridinba calaya korkayga nawmatan hurdo miluhaa tanoo kalaa qatun weligay hordatan ka macaan weligii ima soo marin buu yidhi maba arkinba qaala wuxuu yidhi nebiga ina allaaha ilaahay ama qaala wuxuu yidhi ina allaaha ilaahay ina allaaha ilaahay qabada wuxuu qiblooday uu qaatay arwaaxakum qabada arwaaxakum xiina shaa'a xilligii uu doono ina allaaha ilaahay qabada arwaaxakum ruuxyaalkiina wuu qaataa xiina shaaa wakhtigii uu doono wa raddaha waana soo celiyaa calaykum korkiina xiina shaaa wakhtigii uu doono yaa bilaalu bilaalow qum istaag oo qum istaagoo e, fa'dan binnaasi dadka u aadaan fa'dan binnaasi dadka u dhawaaqoo ugu dhawaaq bisalaati salaada ugu aadaan dadka buu yidhi dadka faadin binnaasi eh, bisalaati fatawada'a nebigu waa weyse qaatay falama irtafacat ishamsu markay qoraxdii soo kor noqotay wabyaadat ay caddaatayna naqaama wuu istaagay fasallaa markaasuu tukaday ama dadkii dujiyey rasuulka sala allahu calayh wasalam baabu wujuubi salaati aljamaacati salaada jamaacada ama salaada wadajirka loo tukado inay waajib tahay ayuu baab u yahay qaala alxasan wuxuu yidhi in manacathu hadday u diidda wiilka ummuhu hooyadii can ilcishaa'i cishaa'iga fi ljamaaca inuu ku soo tukado shafaqatan naxariis ay u naxariisanaysay baqid darteed lam yutichaa ka yeeli maayo ku ateeci maaya can abi hurayrata anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi waaladii macbuudkii nafsii nafsadayda ay biyadihi gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye laqad hamamtu waxaan hamiyey oon damcay an aamura inaan amro in qoryo laysoo guro bixatabin xadab iyo qoryo in laysoo guro oo fa yuxtaba laysoo qoryo guro uma kadibna aamura aan amra bisalaadi salaada in loo aadaamo oo fa yu'adana loo aadaama laha salaadi uma kabacdina aamura aan amro rajula nin oo fayaum oo fayaumma annaasa dadka uu hogaamiyo salaadii uu dadka dujiyo uma kabacdina ukhaalifu aan u gadaal maro ilaa rijaalin rag aan u soo bixin jamaacada oo fa uxariqa calayhim aan ku soo gubo buyuutahum guryahooda wixii gubitaan hamiyey nebigu inuusan wax sahlan ahayn taasaa markaa la tilmaamayaa xaaladdaasaan hamiyey oo aan damcay buu yidhi nebiga baabu fadli salaati aljamaacati wabillaahi tawfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam